وصلى على سيدنا محمد الحديث الخامس روينا في كتاب الترمذي وعن كورين عن ابي هريره رضي الله عنه وعن كوريني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واسر سلطان كتابه يدخل الفقراء فقراء وهي جلايان الجنة الجنة هي جلايان قبل الأغنياء أغنياء كهر بخمسمية عام شن بقول سنة كهر أي جلايان هبطوري فقراء intaa galada dadka oo oo maalqabeenada ay gelin fuqaradaa galaa shan boqol sano ka hor qala tirmidiyu tirmidiyu xadiidun xasanu صaxiixu fi madxi lfakri walfuqaraa fakriga iyo fakiirmanka amaantoodi waxaan ka dhacay asir sheeka waqaa'ilatin ala arkaatoo dheheyso malmajdu lilmari maxaa kafka sharaf iyo faan u ah faqultu laha waxaan dhahayaa siri shayun ibili lculaa maarun waxaa faano e manaha an sharafo e qofka shay oo maqaamaha koreeyo kuweeda oo kuweeda oo qurax oo oo bili lculaa oo mahal asbiyaynaaya oo ku quraxda badnaayeen bili manaha maqaam oo maharka wixii mahar u ahaayeen yani sharafta sharaf e qafka aana faan u haddaas kala cadeehaa wixii iska wada arrintaas ama banu dunyaa kuwaana adduunyada oo saaxiibka ah eh, fakrigoodi hawaay hina tanaadnimo waay kazuuri nadiirin waayo asdahay uwax ifaayo siiqadin beri yay basuzaaro oo berina oo ingagaayo uwaxii ama banul ukhraa dadka aakhirada oo dhashay oo maanaa asxaab oo asxaabteedii wafi lfakri fakruhum faankoodii fakiirnimadoos ku jiraa nadaaratuhu tasdaadu nadaaradiisi waa ifkiisi waa zaa'ideysaa ma baqiya daaru zamanka intiis joogo wasa wasamictu bacd alfuqaraa alwaajidiina yugami bacdigoodaan maqli afdhaa iyagoo oo oo soodi haayo oo o haayo oo markisoodhay asdhahaayo qaala lanaa xabibunaa alyawma alyawm lahum beri e, maanta igaa leh gadan lanaa berina unankaa leh oo dhahaayo alxadith asadis wayna fi saxiixayn waxaan ka warini an usama usama xaggiis waxaan ka war radi allahu canhu an inabiy waxaas ka wariyay sala allahu alayh wasalam qaala qumtu waxaan an joogseeya siri subanaa aris geli korkiisa ahaade calaa baab ljana janada irideeri fakana haamatu man dakalaha dadka oo galeen waxa u badnaayeen masaakiinta iyo asxaabu ljadi dadka oo maalka u saaxiibka e wa asxaabu ljadina maxbuusuuna ahaayeen kuwa maalka u saaxiibka ehne kuwa la xabisiyay ahaayeen oo weli aan gelin gayra ahla naar laakin dadka ahlu naarta e kad umira bi min annaar naartaa lasii amray in la gegiyo wakubta haddana waxaa anjawsiya sidi calaa baabi naar naarta ilideedi fa idan caamatu man dakalaha dadka gal waxa u badan nisaa yani baasxaab iljadi alagniya biasxaab iljadi waxaa isku wadaa alagniya dadka maalqaweenka dadka hodanti usa arkay wafi wa fi wacdi nisaa lmadkuuraat naagihii eh, lasoo sheegay oo naartay kubadayin lahiri eh, loo wacdiyo ya iyo fi madxi xuur lmaliixaat xuurlintii eh, oo qoorhaayeen dhammaantoodii waxaan ku dhahayaas dhahay khasid khasiidayaalkii bacdigooda aan hadalka dhahayaas dhahay haddaas haddaan sheegayna waxawaaye alaa ya kawani man araada sacaadati maayaha jamaalkoodi kudeeqsoomayno ya dadkii qafkii doonti sacaada dhorooweed wasuuqa in laga dhoo doonto in laga dhooro cadaaban oo saara ahaadis cadaabtaas oo muhdakan binisa naayaha koolu hareeray as ahaade oo laga dhooro rabto fa aksir fa akharu ahli nnaari ahlu naarta waxaa u badan huna magacaas oo lasoo sheegaya u badan xaqiiqatan xaqiiq ahaan haweyna xadiidan fiisasa musadaqaa xadiid oo run ee aan naway xagiis kasoo warini arrintaas takal tukhali tabaahi tukhali yani khafti oo dhirooida rabto oo naarta laga ilaaliya rabto tukhali tabaahi fa isku faantamida ay ka tegeysaa maagti rabto dhiroobi tukhali tabaahi isku faantamid ay ka tegeysaa tubdil lahwa bilbukaa dheelka waxay ku bedeleysaa ooyin watabdulu kul ljudi fi judi watuqi in aan juyi kusaaido oo ilaaheyda ay kacabsato dadaal badanay ay ay bixiheysaa watactaaba waxay ka ay ka ciwad qaadaheysaa can liinin wixii jeljalaya xaggiis bidunya khushunatin addunyni adkeed ay ugu ciwad qaadaheysaa markas manaha ceeshkii oo raax raaxada ahaa jeljalaa ku badnaay waay ku ay ciwad ay ku bedel qaadihaysaa ceesh oo adag oo xoogoo adag ay ciwad qaadihaysaa naagaha oo oo yani janada oo doonaya waayo sacaadadeedi saas inaa yeesho laga rabaa waaan yaafisine waay waay engegnayn waay uu bedel qaadihaya fi diini adduunka fi diinka fiigiisa ahaade akdara muuraqan koox oo cagaaran oo caleen bixi ay u ay u bedel qaadihaysaa fa allahu gazlanan adan as ay sheekha eelayaalo ama sagaarayaalka sagaarayaalo alla adoorata oo tabitu naagihii oo naagihii asku shabahoyaa eelayaal camal istiaara tasriisiyaa ku jiraa ilaahay adhooraas naagahaas oo naagahaas oo jamaalka le as oo sida eela ushabaheen oo tabi alla dhooro naagahaas oo tabitu qawaanitan oo ilaahay igoo qunuudayaan baryaayaan wayusbixu ay usoo waaga bariisahaay minha alqalbu qalbigoodi muhriqan bilqof usoo luu gubi cabsiga ilaahay muhriqan bilqof cabsiga ilaahay usoo luu gubi os waaga u baryaayo naagaasoo saas ilaahay adooro oo awadi dhan ilaahay ukunuubaayaan cibaada ku jiraayaan oo suwahin waagoodi u baryaayo qalbigooda oo luu gubay in cabsiga ilaahay tadallu waay naagahaasoo tadallu ahaahaayaan an almar'a alkhasibi daaki naagahaas oo aan kushabahni oo sagaaraha aan kushabahni oo mas'eelada aan kushabahni tadalluq ahahaayaan an almar'a alkhasibi sawaa'iman daaki oo aaranka ahaay kuwa kasooman ahahaayaan wayumsi samin albadni oo kii caloosha weynahayni oo ku galbaaneysahayo bulsafan bidahri bidahri ko oo dushiisi luudhajiyay ku galbaanaysa ayaan oo dushiis oo yani iyagoo beglaalan oo calool yar ku galbaanaysa ayaan waaa hilis aswili suuray ka naagaas ilahaa dhoor oo macnaha maalintii dhan soomayaan waaye oo marka ay haahayaan soonka badnaashadiisi kuwa calool yar taraa bayna oo arkeyso bayna caynin wasuhaadi tawa tawaasulan isha iyo dhafarka oo oo ay ku arkeys xariir xariirka dhexeeyo ay arkaayaan magacaas ilaa dhoor macnaha oo ishoodi oo hurdabe macaantiisi kareeween waayo oo dhafarka bareen oo saaxibka isku dhigeen isha iyo dhafarka wa bayn alkala walcayn hurdada iyo ishane makasi walcaynina minhaa tafarukun oo kala gee ay arkaayaan ay kala tegsan yihiin magacaas ilaahay ha dhooro macnaha dhafarka iyo isha dhexdooda xariir ka yeeleen hurdada iyo isha dhexdoodana kala tag kala yeeleen naagahaas ilaah dhowr wa bayna micaain walghibaai taqatucan oo yani oo yani oo arkeen mindiciraha iyo guriga la cuno dhexdoodi ko kala go-an kala yeeleen oo wax kala go-an oo hunguriga ka dhowreen oo hunguriga badnaashiis calooshooda ka dhowreen ala wadaa wa bayna khuluufi lmiski wasagri multaqan oo yani mis ah, miskiga caraftiisii iyo ilkaha dhaxdoodi wax iskulmaan ka yeeleen manaha soonka laazimilemano eh, waxaas ishaaroyaano eh, khuluq eh, afkiisa l afkooda luunkooda miskiga camal cind allahi adyabun cind allahi min riixi lmiski xadiiskii leeyahay kinaaya yani isoom le waay taraa naaxilaatina yani tara turaa waxaa la arkaas oo la arkaas dhahay daaxilaatin iyagoo haato qaariaatin oo musaafan qur'aanka akrihaaya wulu'lu bahrin duri fi lwudi mushriqan oo jawaahirta badeedi luulkeedine oo fil wirdi ahaadine mushriqan asiga ko ku ifaayo wardigoodi fihiis oo durka faxalkeeda luulkiisa ku ifaayo fatadhaa waxaa ku furati min alaafaati ka furati kulu nufuusi man yukhalifuhaa fi lwasfi qofka kuwa kuwa kasta oo naf naf kasta oo ku khilaafayo wasfigan garban o mashriqan eh, orax orax dhac iyo orax bacse waa ay joogaan kasti fadadhaa waxaa ka furatay min alaafaati aafaadka xaggeedi kulu nufuusi man yukaalifuhaa fi lwasf kuwii oo oo ku khilaafeen wasfigan oa kusoo sheeg kuwaas dhan nufuustooda ku furteen oo joogaan garbi iyo sharki kala joogaan khaliilaya ina lmawta laa shaka naazil lamadayo wadaayo mawtka laa shaka waayo koo soo degto waayo wabayna alaxiba laa yazaalu mufarikan dadka isjecalninkao kala geeya waayo fajida udaraan lidarin lidarin laa yazaalu naciimuhu aan zuuleynin biha alxusnu walladatu oo ahaadi wanaag iyo macaanaalo iyo walmulku ahaadi iyo walbaqa ahaadi baab gurigaasi udadaal daartaas udadaal janadoo wadaa waluqyaa xisaanin ahaade naago qorax badan loola kulmo oo naacimaatin oo naacimaad ah eh, oo oo ceesh wanaag ceesh wanaagsan ku nool munacamin bihina saciidun oo iiga dartoodi loo nicmeeyey ninka saciidka ee loo nicmeeyey la kulankoodi ahaade saataas ku dadaal daaka dhali sacda dhalika eh, waa dhuroobi waxaa dhuroobi kaas min liqaa kula xaggiisa ah, ah, ah, sacda dhalika la layaabo yani kaagaasi dhorowdiis layaaba min liqaa kulanka xaggiisa layaabo kawaacibu atraabin waaye asnaay naas aan soo sheegni kawaacibu waaye oo gabdho qorhoon waaye atraabin oo isku dada ah waaye zahad oo kufaantameen fi khiyaamiha iyagoo oo oo khiyaamkooda guryahooda ku jiraan bidilin naciimin oo ahaadeen nicmoda hooskiisi ahaadeen hatumaa masahaa shaqaa weligoodi eh, dhurdarsi ma ma ma asiibin kadurin oo kale waayo sidii jowharka oo kale yaqutin oo kale waayo baydana caamatin ukunta goryaha ukunteeda oo kale waayo kasaaha waxaa marasheynayahaas oo xurulciinka albahaa marshay wnuur walxusn a marshay warownaqan xagga wanaaga madiixaatu awsaafin kuwo awsaaftooda wa wanaagsan waayo tacaala sifaatuhaa sifadoodine waa cuxuurul ciinta oo janada oo loo oo isdhahooya loo dadaala kulankoodi ahlusufeh weyaano maliixaatin waayo oosaabtoodi ko fi fiican tacaalad waa kor noqotay sifaatuhaa sifaatooda cala lwasfi in la waa ka kor noqotay fawqa almuftaqaat koreynta me u koreeyo wasfuhaa ragaa wasfikeeda asu koray tugani waay ay kushoodihay bima lam tasmac lkhalqu milahu waa khalqiga mislkiisi an an maqlin waqad hadirad sawtan rakiima mushawaqa waqad hadarad sawtan waaa soodkeedin waaa isdhahay mid rakiim oo jila oo jilaan oo mushawaqan oo qofka oo oo hiloo gelihayo binaahuna waxay ku ay kusoodihayaan ay ku heesayaan naxnu alkhaalidaatu kuwii oo waarayaan nahay fakadtu maana biido weligaya ma dhimaheeno wanaxnu anaga anahay maad kuwa ceeshkoodii fiicnay anahay oo cariiri arki arkin falaa shaqaado darsi ma qabno walaa sakatun ah, carab korkaay eh, ma ahaanin waraadiyaatu kuwii oo raadiga naqahay anahay oo nimankooda raadiga ahaay bina almunaa anaga iyada duulada noola gaaraa fatuubaa waxaa laanta jano usugnaadi liman kuwii oo kunaa lahu manumin ulituqa dadkii anagana lahaadi oo ahlu taqwara kamid ahaay kuwaasaa laanta jano usugnaadi alaas abyaad askatirihi sheekh oo musanifka alxadiid asaabic rawaynaa fi saxiixayni aydan lamadii saxiix buhaari muslim waxaan ku warini can sahal bin sacd saacidi radi allahu canhu qaala mara rajulu binabiy sala la alay slam ilaa nabiga soo maray faqaala lirajulin jaalis inta nin agtiis fadhiya waxaasu dhahay ma ra'yuka fi hada ninkaas soo marya asu dhahaa aha ra'yigaada as yahay qofkaan soo socdo faqaala waxaasu dhahay ninkaan rajul oo min ashraafi innaas kamid e waastaa ninkii haada wallahi aan ku dhaartay hariyun waxaas istaahilaa as dhahay in khataba hadii jarsado naag an yunkaxa in loo guuriyo wain shafaa hadii shafeeca oo shafeeca an yushafaa hadii shafeeca weydis in loo shafeeco aqbalo fasakata rasuul llahi sala allahu alay wasalam waa aamusay hadda isaba rajulun mara rajulun aar nin kalaa soo mari faqala lahu rasul lahi sala alay slam waxaasu dhahay maa raayuka fi hada ninkaa maxaa ka dhahi laheed faqala waxaasu dhahay ya rasuul allah hada kan rajulun waay min fuqaraa muslimiin kamid e waa muslimiinta fuqaradooda hada xariyun kan waxaa istaahilaa inkhatabat gabadh hoos jabsada alaa yunkax in loo guurinin wain shafaca alaa yushafaca hadii shafaaca weydisana in loo shafeeca aqbalin wain qaala hadii wax yiraadana laa yusmacu liqowli ila maklin hadalkiisa maskiini malasku yeesooya marka saas waay faqaala rasuula sal l slam astahay markaas suubana nasgari korkiisa ahaade haadaa kan ood yeesoosi khayrun waxaad ka khayroon yahay min mil lardi mila haada ka hadda aad soo faadis oo dhulka buuxaan oo dhulka dhan oo ii kala ahaa ninka hadda asfaanis oo oo dhulka dhan mugiisi oo ninkaas eh askheeroyayaal dhahay waanshada bacduhum bacdigooda waa inshaadeen maxay ku inshaadeen lacamruka ma linsaanu ila bnu diinihi falaa tatruk taqwa tikalan cala nasar soo ahriya لقد رفع الإسلام سلمان فارسين وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهبي أبا لهب حسيب أبا لهبي لهب أبا لهب لعمركم قد أعطي أصدائي نول الشراري mal insaanu insaanka ma ahaan ila bnu diini diinkiisa inankiisi le waa diinkiisa le dhali falaa tatrik taqwa taqwada haka tegin itikaala adoo cuskaha cala nasab abtirkaadi oo dadka ad abtirsaheed samaantooda iyo ficnaantooda wilaayadooda adoo cuskahaayo taqwada haka tegin aftaahay diinkaada inan u tahay adiga marka waxaas usoo lifaaka war murtiyeed aada ufiican waxaas lakad rafaca alislaamu islaamka waxaas kor qaadi asdha salmaan farisi salman alfaris ninkii la dhihi jiray oo saxaabigii jaliilka ahaay waqad wadaca shirku shirkigana oo ilaahay loo sharig yeelo waxaas hoos ka dhigi alxasiiba kii nasabka lahaay abaalahab oo nasabka lahaay hoos ka dhigi waanshada aakhirka oo kalaa inshaade waqiila waxaa la dhahay inahu licalika karama allahu wajhu sayidna cali cabdalahi al dhahay hadda aan soo sheegi doono daliiluka ana alfakra khayru min alghinaa waana khaliil almaali khayru min almufri daliiluka waxa u daliilayaas dhahay ana alfakra khayru min alghinaa fakiirnimada inaas ginaha askheeroon yahay maalkhabeennimada askheeroon yahay waxa u daliil ah astaa sayidna cali wa ana khaliil almaalina ninka maalka yar khayru min almuslim ninka maalka badan askheeroon yahay waxa u daliil ah liqaauka cabdan waxa u daliil ah adoon aad la kulmaysa oo kad casalaha ilaahay ku caasi bilina hoosina maal qabo waa arkiisa asdaay oo maalqabnimada oo maalkaas qawo ilaahiis isku wacaasiy walam talka ma arkeysid kad cabdan ato kad casallaha oo ilaahay oo fakiirnimo ilaahay ku caasiy ma arkeysid as kas saasas asku fasiray wayurwa lilganiy walilfakri bilaami للغني وللفخر للغنى وللفخر بالله من الأحياء معنى قطع الصلاة للغنى قطع الصلاء للفخر تاسع منها الحديث الثامن روينا في الصحيحين وعن كورنا أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه على قول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وعصى إنما إن كلمه مثل الجليس الصالح نك أو صوبا نك أو لفت هايو إيو جليس الصور نك أو هم ninka uuna fadhiisahayo masalkooda waxa waaye kaxaamil lmiski nin miski nin oo saalix loola fadhiisto iyo nin xun loola fadhiisto kasti oo jaliis laga yeelo kii loola fadhiisaha laga yeesho misalkooda waxawaa lahay nin miski oo xumbaari wanaafilkiiri iyo kan oo oo dahabtumkiis oo suubiay maragta oo dahab oo oo waaa meesha afuufayo oo dahabto oo buufinta miya ay dhahaan oo lagu afuufaayo oo kala keliyi nin miska oo humbaadsan iyo nin oo oo dadkaaseti ku afuufaayo dahad dahadka fa xaamilmuski ninka suban misaalkiisi waayo kana ninka ula fadhiisaayo fa xaamilmuski ninka miskiga humbaadsana did ula fadhiisatid ood u badas agtis imaayo hodiik inaad waas kusi yaala ala ala arka waimaan tabtac mina wax ka gadatid lamada faa'idaad leedaha waimaan tajidu riixan tayiban amase inaad bayc fiican aad ka qaadatid saddexda xaala bayc faa'iida lesku yahay laakin kan oo oo magaciisi oo tumaalki oo dadka afuufaayona dadka u afuufaayo marki dadka oo suubihaayo kaas waxawaa inaa imaa yuhriqa siyaaba ka hadlaayo kan oo oo tumaalki a waayno imaas ago maradaade waimaa tajida minhu nima ama sariif oo xun aad ka qaadaysaa lamadaba khasaarada kukabtaa markaasi ti taasoo kale keliyihiin marka waxaa fiican dadka oo awliyada culumada adkooda fadhigooda loo barto ah, markasta faaida ka qaadi nafaxaad madad iyo culum aad kafaaideysa daahir iyo baatinba waxweyn aad ka heleysa wa anshada bacduhum bacdigoodi waa inshaadeen waxay ku inshaadeen tajanab khariina suuy nink wadaaga xun ka dheeraa wasrim xibaalo xerigiisina gooy fain lam tajid canhu maxiisan fadaarihi haddii kafaka weysi iska m iska iska jiljilanaa oo iska mujaamile maana madax usalaa hadii kan hun waaye ood kma ood kafaka weysi inaad ood raacdid waxbib xabiiba sidqi jeclaa waastaa ninka oo runta oo saaxiibkaada runta ee jeclaa watruk miraahu doodiisna ka tag tanal minhu safalwudi si aad oo xadka gaaray jeceyl oo saafi ah maalam tumaari intaadan la doorin isticaadkaada oo runta e waaye walilahi fi cardi samaawaati janatun ilahay waxaa isku leeyahay samaawaadka balaceedi waxaa isku leeyahay jana isku leeyahay jana isku leeyahay jana oo yani samaawaadka balaceed ah a sugnaada waa ilahay walakinaha maxfufat bilmakarihi kasi arduha samaawaat walardu macnahaas tilmaamoya walakinaha yidi janadii maxfufatu waxaa lagu koowaaday bilmakarihi waxyaalaha nafsada naciis xufat iljanatu bilmakari xufat innaaru bishahwaat sasmasahay alxadيث التاسع rawayna fi kitab التirmidiy an mعاad بn jabl al radi الlahu canhu samictu rasul lah sal ly slam yaqul leya makliyasiri qaal allahu caza wajala ilahay waxaa tiri caza gaalib a wajala weynaya almutaxaabuuna dadka isku jeclaada fi jalaali weynaantay lahum manaabirun min baryaalay leeyihin oo nuur eh yakbituhum waxaad majeersadaan nabiyiinta i qaala tirmidiyu xadiidun xasanun saxiixun ah, waaye wafi muwada imaam malik waxaa ahaaday radi allahu canhu fi isnaadihi saxiixi isku wariyey yaqul llahu ilahay waxaas dhaha tabaarak kor ahay watacaala tabaarak khayrkiis badiyey watacaala shaniis kor ahay wajabat maxabatii maxabade waxay waajibtay lilmutaxaabiina fiya dadka anay darteed isku jeclaadi waajibtay walmutajaalisiina fi dadka an an darteed isku fadhiistay cilmi barasho dikri a fiya dadka ani darteed isku soo ziyaarahayaan ajama maxabadeeda waajibtay walmutabaadiliin fiya ani dadka wax isku bixiya ani darteeda wax ubixiya oo isku siisiya waanshada bacduhum bacdigoodina waa inshaadeen fi igbaab ziyaarati ikhwaan in jerje laga dhigo walaalaha ziyaarashadoodii qultuhaa waxaan dhahay wakilatihaa iyo yaraanteedi ziyaarada la yareeyo ayko wax ka dhahayan waxay dhaheen iyo waktisaadu zaairi inaad dhadhaqeyso zaairka calaa xasbi maa yaktaar musis ninka oo la ziyaarahaayo doorahaayo waxaan ka dhahay waxaa tilmaamaya zur iban tasdad xuban nabiga miay waay no yani jerjer ziyaaro xubyaa zaaidsahe idaa shita an taqla an tuqla hadii lu nacod rabtid تزور متواطن حرير منك في الزيارة وإن شئت ديد دونس أن تزداد حبا جعير إلى زيارتي أو زائسة فزور غبا جرزار للزيارة أدرابتك أن جعير زائسة فزور غبا جرجر زيارة يقولون لا تملل زيارة صاحب هكذا زيارة وصاحب كاري هكذا إلها فإنك إن أمللته وتكره القرب واشدة ونعاء waanshada bacduhum waxay dhaheen dakilow ikaayi walaalnimadey waayraa cindamaa zurtu cindamaa zurtu baytuhu kaiiran ninkii gurigiis in badan aan ziyaarto walaakini ani kalkeen aqalo uqil waayaraha ogta waa badihaa wain zurtu man laa yashtahi an uzuurahu haddii aniga an ziyaarta asahay min rawi in aan ziyaarto eh in aan zuurooda kaiiran haddii ziyaarto nin aan rabin inaan waxbadan aan ziyaarto famaa lawmi lahu xiina yadjar maxaan ku eedaa ed may walaha waayo manaa dadkaa kala eeno nin oo hajira oo ku farxaayo ziyaarashadaadi nin ku farxinin marka ninkas ku farxaayo wax oo waxaa hadda la sheegi ceeb ma dhalahay jeceyl kalaasi zaaida kasti waaan shada aakhirkao kale waaasku iishaadi alay laka biklaali ziyaarati waaan waxaad laazimtaa ziyaarashada yarashadeeda inaa takunu waxay ahaataa idaa daamad hadii daaimta ziyaarada ila lhajri maslakan kala go-id ay jid unoqonaysaa fa inii ra-aytu lkaysa waxaan arkayaa ah, aniga tasbih himi camal waa socdiyahay keyrka roobka aan arkaya yasamu yusamu daaima in in la dhidhibsahaayo bakasta marki soo da-aayo wayus'alu bilayadi waana lu weydiyaa gacmaa idaa huwa amsika helo ilaha la tuugaa alxadiث alcaashir raweyna fi صaxiixeyni waxaan ku warinay can abi hurayrata radia allahu canhu can الnabiy sala الlahu alayhi wasalam qaala waxaa siri sabcatun tadawa yudilahum llahu ilahi waa hoosiyaa taxta dili hooskiisa hoosteeda isku hoosiyaa kasta manaha naxariistiisa geliyaa hoosteeda le waay mana ilaahay jurmi oo hoos le maaha yawmun maalin laa dila oo hoos kala jira ilaa dila hooskiisi mayne imaamun caadilun imaam oo nashaa ku barbaari fi cibaadatillahi ilaahay cibaadadiis ku barbaari lamaad waay kan saddexaad rajulun qalbi qalbuhu nin waayo qalbigiis mucallaqun bilmasjidi masjidka ku xiran waaye warajulaani lama nin waaye ka afaraad saxaaba isku jeclaadeen fillahi ilahay dartiis caza gaalib ah wajala weynaay ijtamaca isku kulmeen caleyhi ilaahay korkiis isku kulmeen waftaraqa caleyhi yani oo ay tageen ilaahay dartiisa warajulun nin waaye dacatu waxaa waatay kan shanaad waay ibraatu naag inaas wax oo os os jimaac waxaa lase waatay oo daata man daatu mansabin oo usaaxibe mansab iyo jamaal qora aa wacat kaali ay faqaala waxaa tiri inii akaafu lah ilahan ka cabsi haa warajulun kan oo lahaad waaye nin waaye kan oo lahaad tasadaqa waxaas ku sadaqaystay bisadaqati faakfaha waa ka kariyey xataa laa taclam ilahay ogaanin shimaaluhu bidixdiis ma tunfiqu yamiinuhi oo midigtiis ay bixiyeysa is ogaaneen nink dhow hataa egtiis jo kasi kara inaad sadaqayso macnahaas le loo wadaa macnaha si oo ninka uu dhow sidii midigta bidixda isku dhow yihiin camal asxag egtiiska dhow oo ogaa karin wixii gacantiisi oo midig ay bixiyeyso warajulu nin kal ninka todobaad waxawaa nin dakara allaha ilaahay xusi khaaliyan usoo meel khaali ah oo ilaahay isku khaali ah fafaadad oo dad kala ogeen fafaadad caynaahu ishiisi shubmeen وفي hada الحadيث qلtu hadihi الqasidة المsamaat qasidadan aan aan ku jamciyaas dhaa tadawadaan aan ku dhahayaas dhahay waxaan ku magacaabo qasidada macaali rفع في xadiثi sabca rawaynaa xadiثan aan warinay fi صaحيحeyni aan ku warinay sabcatun tadawa yudilhm الmawlى ilahaas harsihaa bkayri dilaal har yani harsiyaalka meelaha harsada ka kheyr badan yudilhm waa allahu ilaah ku habsiya yawma maalin laasi waa dilihi hooskiis waxaan ahayn dilun hoos kale aan jirin fahaaka maqaali eh, hadalkeega qaado imaamun lahu cadlun imaam oo caadil e eh, waay oo ilahi subxaana caadil e waman fi cibaadati nashanin oo ku barbaari ilahay cibaadadiis bituqaa ku barbaari lilahi ilahay azigiis laa bidalaalin baadinima ku barbaari waman waadana qalbuhu yahwa lmasaajida jacalyahay daa'ima weligiis tacaluquu fiiha oon iskuxan yahay qalbigiis bigayri zawaalin usota suuleyni wa shaksaani waayo haddana kanoo saddexaad miyaama ogi oo afaraad iskadhe fi illaahi kariimi taxaababa isku jeclaadeen ilaahii kariimka ahay dartiis isku jeclaadeen bixaal iftilaafin minhuma markii kala tagaayaan iyo markii isxariiraayaan markii isku joogaan waaba isku joogaan ilahay dartiisa culima iska faa'idaysahayaan wax khayra isku jeclaahayaan wax khayra ka sheekeysahayan markii kala tagaayan qalbigaa isku haahaayaan kasi kafkaski kalaas xasuusna ha qalbigaasku hahaa wainii akaafu llaha man qaala iyo ninkii hiri inaan cabsaha kafkii hiri waa e shanaad cindama dacad markii ay waati daatu caali mansabin wajamaal dad naag mansabkeeda koreeya oo jamaal leh wamusadiqu akfa ki oo sadaqeeye waa e lahaad akfa tasaduq khariye lam yakun biman fakad yumnaahu cilmu shimaalin oo oo bidaxda ogeen wixii midigtiis cid bixiyeyso waman waman dakara raba lmuhimina kaaliyan iyo tadabaad waxa waaye ninkii rabbigii oo muhiminka ah soo khaali yahay meel oo keliya joog kuxusay fafaadat bihi caynahu kushuwanti koofa nakaalin ilaa ciqaabkiisa soo ka cabsaaya wakoofa alkhilaa iyo yani walhajri bacda wisaali markii oo ilaahay isxariiri ka baad ilaahay naas gooyo ka cabsaday oo oo oo iska ceshto washaukan ilaa ru'yaahu iyo ru'yadi jamaali jalaalin jalaalada jamaalkeeda ru'yadeeda usoo hilowsa faakrim bihi min sabcatin toba layaawaasdaay oo fi bisana oo amaantoodi fiican akrim bihaa maxaa karaama badiyaasdaay todobada fi lqoomi sabcu kisaalin todoba kisaal maxaa karaama badi todobada kisaal aan soo sheegna maxaa ka fiicnaan badiyey waakrim bihi fakran waxaa fa faan ku karaamo badan oo samaa korey kula mufkarin ka korey ko oo oo faantama kuligiis wa majdi facaalin sharaf oo sameyn oo sharaftiis fooq kuli facaalin ficil kasta ka koreeyo kaasaa karaama badan waay macnaha faankaas iyo sharaftaas wax sharaf badan male wax kafaham badan male bimaqcadi sidqin ay ahaadeen taxta carshi maliikihim ay ahaayeen ilaahoodi oo maliigoodi oo hantay carshigiis hooskiisa ay ahaayeen tajalaa lahum waxa feedmaa dadkan faahi jamaali kamaali ilaahay kaaminhaashadiisa jamaalkiisasiisi qorxoonaya ufeedmaa hadda macnaha maqcadi sidqin waxaas ishaarooyaa in almutaqiina fi janaatin ay ahaadeen wanaharin fi maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir may ishaarooyaa waxa waaye maqaamkaas ma maqcadi sidqin waxawaa dhaha maqaam oo ilaahay oliyadiis wixis u balan qaaday askumeehaayo waxaas u baneehaa wejigiis ay arkaan meel wax kawey maa jira maqcadu sidqi kaasa lahaa kasti haddana bacdigood waxay dhaheen culumada caada dadka luu sheega waxaa laga wadaa oo in almutakiina laheli fi janaati unaar inta oo lasoo dhahay waxaa laga wadaa kuwii waa laha janada iyo naciimkeedi iyo shay kale oo ilaahay xagiska xijaaweynin waala janadana ma xijaaweyso nicmada ay figeeda ku khawaanaya ilaahay xagis maka xijaaweyso kuwaas waayo dadka lasocdo in almuttaqiina fi janat wala taasa marka ya akhi haulaai guraba ullahi fi lardi in caalim hasiri dadkan ilaahay adduunyada aakharo ilaahay kuwii gariibka u ahaayo waayo waxaas geliyey manaasijka uu gariibsan as geliya kasi waxa waaye maqaamkan waxaa la dhahaa oo waaa magacaabo maqaam lmujalasati macahu ilaahay lafsocdisa shadiisi maqaamkeedi waaye marka waxaa le arkaaya inaan ahay ahlusidqi laa yatalicu aleyhi ilaa ahlu sidqi fi talabi dadka oo si oo runta usaab sidiiqiinta le arkaayaan ninkaas o fuqaraa lmacrifati macrifada fakiir mankooda waay aladina qaala allahu aleyh kuwii ilaahay oo nabiga asdhaay waay aldhaay sala allahu alayhi wasalam alfuqaraau julasaa llahi ilahay kuwii ula fadhiisahaayaan waa yawma alqiyaama suila abi zid albastami yaa la weydiya aldhaay muqadas siro an lgaribi gariibka maxaa loo wadaa alaa qaala waxaa siri algaribu man idaa taalabahu lkhalqu hadii jiriyaan khalqiga fi dunyaa lam yajduu ma helaayaan kasi ma helaayaan hadis jiriyinaana walow walow taalabahu maliku fi naar malik oo naarka naarta hadiska jiriyine maka helaayaan gariibka waas waaya walow طalabo ridwan fi ljana ridwan oo khaasirljana ahayn hadii zamanka jirigi ma helaya ma helaayo marka waxaa loo dhahay abu yazid su-aashii loo nafay ayna yakunu aba yazid ninkaa sheegti oo gariibka oo oo la dhahay oo guruba llahi fi dunya walaakhira waa la yiri oo saas isku sifaasi intees ahaahaye alaas sada alahaan meel meel ahe ma jira waay maanaa no faqaala waxaas dhahay ina almutaqiina في جنات wanaari في مقعد صدق عند malikin مقتدرين kasi marka waxaa laabud eh qofka inaad sugunta ku dadaalo dadka saadiqiinta ooliyada waaweyn oo sukhidmeeyo ilaa matlabkan jaliilka ilaa aska gaaro faaida oo aadka bixi waayo بمقعد صدق تحت عرش مليكه تجلى لهم باهي جمال كماله مقام كانوا كلا لا إله أهل كير أنا يديه تراهم عاد عركتا تتكاس وتبوذي له وصافتوه للشيء ويا أرت تراهم عاركتا ملوكا أيين كوا بغرة فوق نجب أو جيل كركيري فولان من البهاء يعني دت أو جيل فولان عملت أركتي وفرس يهاس فولان من البهاء فرح جالك gurfaati duur ahaadeen gurfaat oo juhara korkiis ahay ka nujuumi cawaali oo sida xidiga ka koreeyaan calaa sururin ay ahaad aad aragta ay yihiin yaaquud sariir heer fi farsi sundusin xariir firaash xariirna isku gogolan yahay wuxuurin min nuuri lmubii rawaalin saasiit ayo xuur oo la joogaan xuurulceenyaal oo nuurka xaggeeda oo rawaali ah wamaa tashtahihi nafsu min kuli ladatin ay leeyihiin wixii nafsadooda ay jecel yihiin lada kasto xaggeedi lahum ma lahum lahum fiiha ma yashaa-uuna waa la yiri lahum fiiha ma tashtahi wataladu lacyun meeno min ku wamin ziinatin iyo ziina kulligeedi waxay nafsadooda oo jecel ay kuleeyihiin waay meeas walkulu laysa bizali waxa oo dhacimahoo jannada ay ku ku wax bololaaya ma wamaa lam taraa aynun ay leeyihiin wax isha arkin tasmac udunun iisi maanin wax maqlaayo dhegihiisi maqlin wayaftur lilanami daal oo qalbigiisa qafka kusoo dhacin haniiha lahum bogeysiaa usugnaaday uubaa lahum laanta janaa usugnaaday tama sacduhum saciidnimadoodii waa taam noqday unilu nawaalan ala siiye khayra kuli nawaalan oo sismaka u khayr badan yahay hadda meel kacis waa umalehaa intaan iskaga keeno wallahu aclam